alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wacala aalihi wasaxbi wasalam waayiddii baad soo la soo bixi doontaan oo kitaab siyaamah wacan caaisha radi allahu canha qaalat kaana yakuunu calaya alsawmu min ramadaan fama astadiicu an aqdiya ila fi shacbaan dhowr xadiis baynu shalay ka akrina oo iska xagga wax alfaado adag kuma jiraan wacan caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana calaya waxaa la igu lahaan jiray oo korkayga ahaan jiray asawm sawm min rabadaana ah. sawmkaasoo rabadaan ka ahaaday fama astadiicu maan awoodi kari jirin an aqdiya inaan qalleeyo ilaa fii shacbaana bisha shacbaan mooyaane marka xadiiskani wuxuu daliilu yahay in ay bannaan tahay in la dib dhigo jawaasu taakhiiri qadaa'i ramadaan ilaa shacbaana in ilaa bisha shacbaana kale la gaadhsiin karo laakin laa yajuusu taakhiiruhu ilaa bacda ramadaan alaakhir aw itaali ramadaanta kale in laga dambeysiiyaa sida ma bannaano iyadu ilaa bicudrin aw licudri cudurdaar mooyaane oo cudurdaarkaas muxuu noqonaya haddii de qofkii uu awoodba kari waayo inuu soomo markii hore cudurdaar buu afuray oo sharci baa dee afursiiyey markii dambena waabu xanuunsanayey uu soomi kari waayey ilaa rabadaanta kale laga gaadhayo markaa qofkaasi wax dembiya kuma laha lakin markuu caafimaado ayuunbuu soo qaleynaya caaisha radi allahu canha soomkii lagu lahaan jiray ee dee dumarkuba xaaladda ay ku jiraan caadada lagu lahaa ayaa lagu lahaa maca daalika haddana inay ilaa intaa u kaadin jirtay ayaa laga qaadanaya bishan shacbaadna ay si gaara markaa usii fadli badnayd markaa sababta wax kale maaha waxay tihi xadiis kale limakaanati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku halku taagnaa awgeed oo dee rasuulku sidoo caaisho markaa uqadarinayey ama iyadana uqadarinaysay ayaa waxaa ku adkayd inay soomto laakiin bishaa shacbaan rasuulkuna alayh الsalatu salaam soomkiisaa fara badnaa iyaduna markaa fursadaasna way ka faa'idaysanaysa marka dee tows jirta markaa waa waajibun muwasac waa waajib muwasac oo la ballaariyo ilaa lasoo qalayn karo ilaa inta rabadaanta kale laga gaadhayo soomka qalayntiisa qofkii taasal markaa laga qaadanaya inaanay shardi ahayn markaaba inuu rabadaanta kuso lakiin sida wanaagsani ee ibraa lidima inuu qofku markiiba iska soomaa wanaagsan wa can caaisha radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyu xadiiskaasi waynu soo baray sooma isagu inuu weligiisu ka soomay ana rasuula اlahi salى اlahu alay slm qaal man maata qofka dhinta calayhi siyaam saama canhu waliyuhu weligiisa ka soomaya haddaba soomkani ma soomkii naderka mise waa soomkii faralka oo akhrajahu abu daawud waqaal hada fi nadri khaasa soomkani naderku gaarkuya wa huwa qowl axmed bin xambal raximah llah waana qowlkii axmed bin xambal marka qadiyada ku saabsan soomka qofka lagu laga soo qallaynayo waa naga sheegnay culimada intooda badan maxay ku tegeen caam bay ka dhigeen oo man saama man maata wa calayhi culimo badanna maxay ku qaydeen soomkaasi inuu yahay sawmu nadrin sawmu nadrin yahayna waa kan abu daud lafsigiisu sheegay man maata caleyhi siyam sama canhu waliyuh wa huwa fi nadri khaasa axaadiista qaarkoodna markaa wa calayha sawmu nadrin qof baa weydiinaya rasuulka alayh isalatu salaam waalidkii oo soom nadra lagu lahaa dabeetana markaa tilmaamay laga soomay وعن cبد لله بن عباس رضي الله عنهma qال جاء رجuل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فqال yا رsuuل الله إن أمي mاtت عaليها sوم شhهر cبد لله بن عباس رضي الله عنهma qاal جاء رaجuل nin baa u yimid إلى النبي صلى الله عليه وسلم nebiga oo faqاala وxu uhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow إna أمي mاtت hooyaday baa geeriyootay وعalayha sوم شhهri iyadoo lagu leeyahay soom bil ah afa aqdiihi canhaa ma ka qaleeyaa afa aqdiihi ma ka qaleeyaa canhaa ay can umi hooyadii soomkaa bisha ee waajibka ku ahaa lagu leeyahay ee ay ku geeriyooto iyadoo lagu leeyahay ma ka qaleeyaa qaala wuxuu uhi low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummika hooyada daynun dayn hadduu lagu yeelan lahaa low kaana calaa ummika daynun low kaana waajiban calaa umika daynun haddii hooyadaa dayn lagu lahaan lahaa ku waajibi lahaa akunta ma ahaan lahayd qaadiyahu ka ka qaleeya ka guda canha iyada daynkaa kaka bixiya ma ahaan lahayd qaala wuxu nacamha qaala wuxu uhi fa dayn ullah haddaba deynka ilaahay oo soomka ah ayaa xaqu mudan an yuqda in la qaleeyo wa fii riwaayati jaءat way timi imraأaة ilى rasuuli الlahi salى الlaه alay slm faqalat waxay ti ya rasuul الlah <clears throat> ina umii hooyadeyba maatat simatay o calayha sawmu nadrin iyo sawm nadara lagu leeyahy afa asuumu canha maka ka soomaa qaale wuxuu ihi afara-ayti waxaad ka warantaa low kaana ummiki daynun haddii hooyada dayn ku waajibi lahaa oo faqadaytiihi aad ka gudi lahayd aad ka bixin lahayd akaana ma ahaan lahaa yu-addii mid ka guda daalika arinkaasi daynkaa aad bixisay canhaa iyada ma ka gudi lahaa deynkaas ama kaga dhici lahaa qaalat waxay tii nacam ha qaale wuxu fasumi can ummiki haddaba ka hooyadana marka xadiiskan xadiiskii hore ayuunbuu la yahay oo ah man maata calayhi siyaam saama canhu waliyu waxaase uu sii adkeeyey hadalkii uu sheekh sheekha abu dawuud oo ardaygii imaam axmed ahaa imaamu axmed wax ka soo wariya waxa uu sheegay imaam axmed inuu yahay qowlkan halka ku tegey waxaanay culimo badan ka daliishadeen wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca ay laysa lilinsaani ilaa maa saca wixii u shaqaysan mooyaane insaanku wax kale ma laha de haddaad markaa tirahdo waan ka soomaya sida aanad salaadaba uga tukan karin ayaanu markaa uga gelen marka laakiin de waxaa leeyahay salaadana daliil baan ku soo aroorin oo ta kale salaaddu de waa shay aada u soo noqnoqdo farabadan badan laakiin de xajka iyo soomka iyo iyagu waa waa gaar qadiyadda laakiin nadarka odhanaysa aada bay uxoog badantah marka sika kale loo eego xadiiskana waxaa ku cad rasuulku caleyh isalaatu wasalaam qiyaaska waxaa la idhaahdo ayuu isticmaalay qiyaaska la dhahdo qiyaas lwlaa amba qiyaas lwlawiya oo dee culimada qaar ba qiyaaska diidaba waxaa qiyaaska la dhahdo culimada qaar ba ayaa diiday waxaa lo lehay qiyaasku waa kalmeyta sida baktiga oo kale oo ilaa lidaruura mooyaane beytada miya xaggeeda loo baydhaa ya haddaba markaa waxa weeyaan ka waran haddii hooyadaa deyn lagu lahaan lahaa oo aad ka bixin lahayd buu labada jeer bu weydiiyey deynkaasi ma ka bixi lahaa haa dee waa deyn ilaahay haddaba soomkanina markaa laba deyn markay noqoto deynkii makhluuqana waa la bixinaya soo maaha fadayn اllahi axaqu axaqu markaa waa isbarbardhig waa ka u mudan weeyaan an yuqda almuhim waxaa laga qaadanaya qofka dhinta ee soom lagu leeyahay soomkaasi faral ha noqdo ama mid nadar ha noqdee in laga soomayo xadiiska hore mu muu kala saarin maatatu calayha sawmu shahrin laakiin xadiiska qeybta dambe oo laba riwaayadood kala duwanah oo midna markaa nin baa yimid marna gabarh baa u timi ah ismana diideen waxa laga yaba laba dhacdoo kala duwan inay noqdaan laba dhacdoo kala duwan laakiin maadaamay macnaaharsi soo hoosgelayaan ba halkan ugu kaanaya waxa weeyaan soomkan dambana nader wey caleyha sawmu nadrin markaa sababta loo kala saaray naderkan iyo faralka waxa naderkan qofku isagaa si gaara ah iskugu waajibiyo asalka naderkuna ma wanaagsana markiisa horaba horta inuu qofku nadro amba waa xaaraan amba waa makruuh oo culimada intooda badan waa makruh bay yidhahan laga wanaagsanya nadar xadiiskii rasuulkaanay ka dalishaen alay slat inaanu kheyr la imanine laakiin qofka bakhaylka ah, unba wax lagaga soo saaraa weli nadarka rasuulka alayh salat slaam mid marka horeba saani waxu bixin waaya ohanaya haddii ilaahay caafimaad siiyo waxaasaan sameynaya hadduu ilaahay waxa i siiyo laba bilood baan soomaya hadduu ilahay waxaa i siiyo sadaqaan bixinaya de waa culayso isagu isa saare laakin kaba soo qaad markaa inuu qadiyadaasi isa saaray u dhacay maxaa looga bahanya inuu ilan waa waajib isagii rabbigunbaa isog waxaanu isku waajibiyey yaa isog isaga rabbigunbaa isog soo maaha waa sababta ilahay ku ammaanay yuufuuna binadr wayakaafuuna yowma kana sharuhu mustatiira waxaa laga qaadanayaa dalab اlcilm halkii u kaga jira dalab اlcilmi xadiiska ya halkuu kaga jira jaaءat iyo jaa iyo marar badan waxaad arkeysaa dee waa u yimi marka waa cilmiga laftiisi ila waa masale waxaa laga qaadanaya xadiiska waalidka xaqiisa in si gaara loo ilaaliyo xataa bacda mamaat marka uu dhinto kadib oo la ogaado bahda lagu lahaa iyo waxaa laga qaadanaya deynka qofkii markuu dhinto inaanu ka hadhaynina laakiin ay tahay in laga bixiyo kow haddii uu maal ka tegay intaan tariikada la qaybinin waa in deynka laga bixiyo min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn taasi markay dhamaatan ah haddii la waayo maalkaana cidda ehelkiisa ama qaraabadiisa ahi waa inay ka bixiyeen haddii cid kale ka bixisay waliy lamrigu waa ka bixiyo way waxay culimada qaar ka daliishadeen bu uhi sheekha alabasam xadiiskan oo kale fiihi daliilu calى taqdiimi الzakaati wa xuquuq اllahi almaaliyati ida tazaxamat xuquuqahu ida taza ida tazaxamat xuquuquhu wa xuquuq اlaadamiyiin fi tarikati اlmutawafى haddii xaq ilaahay iyo xaq aadami lagu kulmo ay ku kulmaan tarikadii maalkii uu ka tegey qofka dhintay matalan seka lagu lahaa qofka xoolihiisa inuu ka bixiyo sekadii baaba laga yaabaa inay intan noqonayso oo mar hore intu sekadiio lagu lahaa ayaanu bixinin dabeetana xooliba baaba intana soo hadho sekadiia daynna waa lagu leeyahy keebaa la hormarinaya wixiina umad qaybsamayo daynku waa xaq aadami sekaduna waa xaq ullah labadaasaa isbarbar yaalla soo maha labadaas markay isbarbar yaallaan waxaa qowl uu odhanaya xadiiskani wuxuu daliilu yahay anna xuquuq allahi muqadamat calaa xuquuqi alaadamiyiin in xuquuqda ilaahay wa watacaala ay tahay ta laga horreysiinaya xuquuqda aadamida waayo fadayn ullahi axaqu shay kaloo xaqli wuu jiraa lakin axaqu imika akbar maxaa laga qaadanayaa kabiir baa jira soo maha makhluuqaad waaweyn baa jira dee laakin wax kastoo kabiira ah, allahu akbaru ilahay baa ka weyn weyaan marka haddi in la aq saasuu markaa sheekhu ka soo saaray culimada qaarna waxa mu mayana waa musaawaa way siman yihiin waa loo qaybinaya un waxaa leeyahay kolba intii la bixin karo inkastoo xaqa bani aadamku markaa aanu sahlanayn oo xaqa bani aadamka xaqa ilaahay subxana wa tacaala cafis baaba ku salaysay si culimad ihahdana waxaa laga yaaba ilahay agtiisa in aakhirka uu ka cafiyo lakin xaqa bani aadamka uu culus jaa rajulu ila nabiyi sala allahu alay slm faqal wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina ummii hooyaday maatat waa dhimatay shahrin iyadoo uu kuwaajibay soom bil lagu leeyahay afa aqdiihi canha maka gudaa qaala wuxu uhi low kaana hadduu ahaan lahaa ummika daynun dayn hadduu ahaan lahaa kunta maxaan lahayd qaadiyahu canha mid ka bixiya nin yahow qaala wuxu uhi nacam ah qaala wuxu uhi fadaynu lahi haddaba daynka ilaahay baa xaqu mudan an yuqdaa in la bixiyo wa fii riwaayatin jacat imra'atu ilaa rasuuli illahi sala allahu alay slm faqaalat waxay tihi ya rasuula allah ina ummii maatat way geeriyootay wa calayha soomu nadrin iyadoo uu ku waajibay soom nadar ah oo aanay markaas soomkii soomin laakiinse uu nadarkaasi saarna korkeeda afa asuu macnaha ma ka sooma qaala wuxu uhi afara'ayti waxaad ka warantaa gabadh yahay low kaana calaa ummiki daynun hadii hooyada dayn lagu lahaan lahaa oo faqadaytiihi aad ka bixin lahayd akaana ma ahaan lahaa yu mid ka guda daalika bixinta aad ka bixisay canha iyada daynkii saas ma kaga gudmi lahaa ma kaga bixi lahaa qaalat nacam qaala fasumii can ummik haddaba waa tanna kasii mudanbe ka soon an cumar bn khadaab radi allahu waad ii sheegi doontaan haddaan xadiista qaar ku boodo وعن cمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهاaر من ها هنا وغربت الشhمس فقد أفطر الصائم qala رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku وxu uhi إذا أقبل الليل markuu ka yimaado habeenku min haa هنا xaggan markuu ka yimaado وأdبر نهاaru maalinkiina uu ka daba jeediyo min haa هنا xagga kale waqarabat ishamsu cadceeduna ay dhacdo faqad aftara saaimu uu afurayba kii soomana xaqiiq ahaan saasuu ku afuray xadiiskan horena waa u sheegnay waxa uu tilmaamayaa in la dedejiyo afurka in la dedejiyo walaa yazaalu الnaasu bkhayri maa cajalu اlfidra waakharuu الsuxuur markaa dedejintaasi waa halkey haddaba waxaynu ognahay cadceeddu markay sii dhacayso jihaada cadceeddu usii dhacayso weli iftiinkiibaa kasii yar jira jihadan kale ka imanaysana madow baa kusoo horeeya markaa marka habeenkii madowgiisii laga soo dareemo jihada cadceedda ay ka soo baxday beriga ee xagga galbeedkana weli iftiinkeedii uu sii joogo walow iyadoo dhacday haba sii jooga iftiinkaasi dee la afuraya saas ku afursay haddaanu xitaa qofkaasi waxba cunin xukun ahaan u afuray weyaan ficil ahaan yu afurinbe faqad aftara xukman qofkaasi dee soomkiisa halkaas ku dhamaaday haddaba shardiga qaraabati shams uba muhiima ah. cadceedani dee kolleyba way iftiinkan soo muuqanaya wax kale maaha cadceeddu de waa xikmad ilaahayoo kolba cid bay ka qarsoomaysa marka iminka inaga inaga dhacdo aynu leenahay maqribkii way gaadhay dee dhul kaloo soomaali degantay meel kaleba intaan la gaadhin deegaanadaa soomaalidu degan ama etoobiya ama jabuuti wax lamid ah weli laga yaba cadceedda inay usoo jeeda iyaga meela qaarka waa kala dambeynaya markaa iftiinkan sii soconaya oo cadceeddooda almuhim shardigaasa ah inay cadceeddu dhacdo hadduu qof inta hore xadiiska dariishado idaa aqbala leylu min haahuna adbara nahaaru min haahuna dee cadceediyo sii socotaaba ayuu ku dhici lahaaye lakin waqarabat shamsu qeydkaasaa muhiima dabar dabarkaasaa muhiima cadceeduna ay dhacdo qaala rasuulu lahi salى اlahu alay slm ida aqbala leylu min haahuna haahuna halkaas waadbara nahaaru min haahuna xagga kale waqarabat ishamsu faqad aftara الsaa'imu wuu afray annahaarna carabi ahaan iyo leyl labaduba waxa weeye waa mudakr وعن عبد الله بن cمر بن cاaص رضي الله عنهما qال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول y أيكم أراada أن يواصل فليواصل صحر waay xadiiska qeybta rawaynu soo maray o can cabdillahi bn camr radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can ilwisaal alwisaal muxuu ahaa xidhiidhin la xidhiidhiyo soomka oo aan la afurin qaaluu ya rasul lah inaka tuwaasi qaala inii lastu ka hay-atikum inii ucamu wa usqaa aniga waa lay cunto siiya waa lay waraabiya rawahu abu hurayrata wa caaisha can anas ibni malik radi allahu canhum walimuslim can abi saciid radi allahu canhu faayukum kiini araada doona an yuwaasila hadaba haddii laga tegi waayo kiina doona inuu xidhiiriyo falyuwaasil ila sax ilaa suxuurta iyo waxba cunin ee suxuurta markuu gaadho n waxa cuna marka intaasaad xidhiirin karta waay nebigu alay slat slam cuntada iyo sharaabkaa cuni jiray maxay ahayd ma cunto xaqiiqiya ah. dikrika uu ku mashquulsanyay ayaa ka ayaa cuntada halkeedii u gelaya sax weya lan haddii kale waxay noqon lahayd dee rasuulku ma soomanay noqon lahayd marka sidaa loo eega wahuwa ladat lmunaajaati wasuruuri nafsi اlkabiirati biliqaa'i maxbuubiha walahu shawaahid fi اnnaas wy وعن cبد لله بن cمر بن cاas رضي الله عنهma qال wuxu uhi أخبir النبiyu slى الlaه عليه sلم نبga waxaa loo warramay ani anigu aqulu inaan idhi inaan idhaahdo wallaah allaan ku dhaartay la asuumana soome oo soome annahaara maalinta wala aquumana kace oo kace alleyla habeenka maa cishtu inta noolahay inta noolahay maalin oo dhan waan soomanaanaya habeen oo dhanna waan cibaadaysanaya aquum ay lisala salaat leyl maa cishtu mudatu cayshii fi hadihi dunya faqala nabiyu sala allahu alay slm wuxu uhi anta aladii qulta dalik y anta ladi aduma kiibaa tahay qulta dalika sidaa yidhi maadaa sidaa ku hadlay faqultu lahu waxaan ku ihi qad qultuhu waan idhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah aabbahay iyo hooyadii lagugu furaye rasuulkii ilaahay oo hadalkaasi waan idhi qaala wuxu uhi fainaka haddaba adigu nabigaa odhanay alayh isalaatu wasalaam fainaka cabdillahi bn camrow laa tastadiicu dalika arrintaa ma awoodid inaad maalin oo dhan soomanaato habeen oo dhanna aad taagnaato ma tastadiicu dalik fasumson wa aftir afur wa qum istaag salaad wanam seexo oo kala qaybiyo fasum maalmana son wa aftir maalmana afur wa qum istaag salaada habeenkii wax ka mid a ah. wanam wax ka midana seexo wa sumson min ashahri bisha alaaata ayaamin saddex isha ka fa ina alxasanata maxaa yeelay bicashri amhaaliha toban laabkeed weeyaane toban udhigma ayuu ku ahaadee oo maalintaa keliya toontaa saddex shay waxay udhigmaysaa toban bay udhigmaysaa wadalika milu siyaami dahri saddexdaa cishe ee markaa soddonka cisho la ajarkaa heli waa milu siyaami dahri waa soomka sanadka la soomo oo kale ah qultu waxaan ku ihi inii anigu la utiiqu waan awoodaa astadiic afdala min intaa wax ka inaan saddex cisho wax ka badan soomo waana wooda qaala wuxuu yihi haddaba fasum soon yowman maalin wa aftir yowmeyn laba maalmoodna afur maalin soon laba maalmoodna afur qultu waxaan ku ihi laa udiiqu waan awooda afdala min dalik intaa wax ka fadli badan qaala wuxu fasum soon yowman maalin wa aftir yowman maalin afur fadalika kaasi siyaamu daawuud calayhi salaam maalin dhaafkaa loo soomaye maalina waa furayo maalina uu soomayo siyaami daawuud calayhi salaam waa soomkii nabi llaahi wa huwa afdal siyaam soom sunnaana isagaa u fadli badan qultu waxaan ku uhi utiiqu waan awoodaa afdala min dalik intaa wax ka badan waan awoodaa faqaala wuxu uhi laa afdala min dalik intaa wax ka fadli badani ma jiro wa fii riwayatin qaal wuxu uhi laa sawma fowqa sawmi akhi daawuud calayhi salaam laa sawma sawm ahaanin fowqa sowmi akhi ka sareeyo soomkii walaalkay daawuud calayhi salaam daawuud shadru dahri buu ahaa soomkiisaasi shadru dahri sanadka barhkii shadri ay nisfu dahr oo kaana yasuumu yowman wayuftiru yowman maxay noqonaysaa marka shadru dahr sum yowman wa aftir yowman maalina soon maalina afur marka maalin dhaaf loo soomo dee waxay ka dhigan tahay inuu sanadkii nisfigii soomay ama shadrigii kaa doonto dhaho وعن cبد لله بن cمر بن cاص رضي الله عنهma qال qاla رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم إna أxب الصiyاam ilى الlahi صiyaamu dawuud عalayه السلام ina أxب الصiyaam soom waxaa loogu jeceliyay ilى الlah xagga ilaahay صiyaamu dawuuda عalayhi السلام soomkii nabi lahi dawuud wa axab salaati salaad waxaa loogu jeceliyay il allah salaatu daawuud calayhi salaam salaadii daawuud calayhi salaam waayo kaana yanaamu nisfa leyli habeenka barhkii buu seexan jiray wayaquumu uluahu ulukiina saddex meelodow meelna wuu kici jira u cibaadeysan jiray wa wayanaamu hadana wuu seexan jiray sudusahu lix meelodow meel buu seexan jiray wa kaana wuxua yasuumu mid sooma yowman maalin yuftiru yowman maalinna afura maada tacrifuuna can cabdillahi bn بن bn caas cabdillahi bn camr بن caas waynu soo maray marar badan oo ragga ugu marinta badan axaadiista waa saxaabigii keliya ka axaadiis badnaa kaana akara saxaabati riwaayata lilxadiis sida abu hureyre qiray waxaa iga axaadiis badnaa unbu yihi cabdillahi bn camr bn caas walaakin kaana yaktubu wa ana laa aktub isagu uu qori jirayo aniguse maan abu hurera waxbamuu qori jirinba dushuunbuu ka xifdihi jira markaa qofka shayga xifdisanay dee uu joogaba wuu ka sheegayaa bay noqonaysaa ama sheegitaankiisaa badnaanay dhinaca kale cabdillahi bin camr cas ilaa toddoba boqol xadiis buu soo wariyey ma yara xadiis soo wariyey lakin abu hurer shan kun iyo dhowr boqol buu soo wariyey marka dhinaca kale cabdillahi bin camr waxaa ka qaalib ahaa alcibaada nin aada u badan bu adgan arkaya marka xadiisku riwaayaad badan oo fara badan buu leeyahay wuxuu yihi cabdillahi bn camr horta aabihii misuu ka weynaa saddex iyo toban koob iyo toban soo maha waa saxaabiga la yihi camr bn caas inankiisan wuxuu ka weynaaba saddex iyo toban sano amba koob iyo toban sano waanuu ka hor islaamay aabihiisa la dhahdo camr bn caas waa furtay masr islamarkaana ka talin jiray waa min duhaat alcarab ale camr bn caas muqiira بن shucba iyo camr bnu caas iyo mucaawiyan bn abi sufyaan iyo raggaasi waxa la duhaat alcarab duhaat alcarab duhaat waa jamcu daahiya daahiya waa qof aada u maskax badan oo dadkan maskaxdooda wax ku dhiba mashaakilka iyo waxa kusoo baxaba kaga bixi kara oo camr bnu caas waa ninka dowladdii eh, farisiyiinta ama romaniyiinta labada midkood buu haaya ayuu u tegey mar intuu toban ninka haystay markaasuu waraystay oo markii uu ka baxay buu dareemay inuu isagii yahay horta wuu ka shakiye wuxu hi bal haddaba dad baa ila socdee aanuu yeedhasu markuu yihi waanu yeeh waayo oradu yeer kuwa kalena siduu dee ka baxsan marka camr ibn caas saasuu horta ahaa isagii khaalid bin walid iyo baa islaamay iyo mucaawiya bin abi sufyan y mya mar wada islaam waa raggay rawaafiddu aadka u necab yihin camar bin caas waayo waxay leeyihiin mucaawiya bin abi sufyaan buu la markii aswadi dagaalkii muslimiinta dhex marayay marka aad bay camar bin caas iyo wuxuu ka sheegay waa meelahayn culimadu marka sayid qutub oo ikhwaanku dee aada u weyneeyaan camr bn caas iyo mucaawiya bn abi sufyaan iyo aflagaadeeyey oo yihi marka cali bn abi aalib isagu isilaalinay iyagu munaafiqnimay sameyn sameynay waxyaalaas qofka saxaabi wax ka sheegaana khatartiisu leeyahy saxaabada waxaa dhex marayna waa iska fitan unbay heo dacmaa jaraa bayna saxaabati fi lwaqa lagu dhaafay sidaa ku dhaafay marka haddaba cabdillaahi baynu u soconaaye wuxuu ihi aabbahay wuxuu ii guuriyey bu uhi gabadh aad u qurux badan oo aada u cajiibo wii guuriye wi dabadeedna dee habeenkiina salaatuleyl unbuu iska watay salaadun buu kici jirayba maalintoo dhan uu soomay gabadhiiba xaggeedii ma eegin markaa dhowr jeer markii arrintaasi soo noqnoqotay ayuu oo camr ibn casan markaa uu wareysto gabadhan uu sodag u yahay iyaduna si sarbeeb ay wax ugu sheegto ayuu rasuulka u tegay alay sala sl cmr ibn caas markaasuu iigu yeedh markaan leeyahy markaa waxaa miyaan la ii sheegay inaad sidaa samayso haa waan idhi buuri dabeedna kan haddana cibaadadii siduu u ugu macaan tahay wuxuu doonaya maalintii o dhan inuu soomanaado habeenka inu cibadayso rasuulka alay sala slam muxuu ugu soo gabagabeeyey soom waxaa u fadli badan soomkii nabi lahi daawud maalin dhaafkaas soom ka sareeyana ma jiro sunihii buu khilaafsiyey wey soomka ka sareeya nabi laahi daawuud waa nebi habeenkiina habeenkiina cibaadaysanayey maalintiina soomanaa wa kaana laa yafiru idaa laaqa markuu cadowga la kulmana muu carari jirin bu nabig uri alay isalatu wasalaam waanuu jihaadayey waanuu soomayey uu cibaadaysanayey zabuurna wuu akriyayey oo ilaahay baa u sakhiray yaa jibaalu awibi macahu waayr buurahaasaa la tasbiixsanayey iyo shimiraha wa kaana yaakulu min camali yadih gacantiisana uu ka shaqaysan yahi oo cid waxba weydiisan haddana gacantiisa ayuu ku shaqaysta ayuu cuni jiray buuhi o oh, de waa kii biraha tumayey ee sameynayey markaa waxyaalaha la xidha dagaalka loo xidhay kuwaana uu samaysanay waana nebi u ahaayo la socod markaa isma diideyso adigoo dee ilaahay caabudaya oo soomaya oo cibaadeysanaya haddana de inaad gacanta haddana siduu cibaadada u jeclaa iyo wixii siinayey ayay kutusaysaa markii dambe uu ka warwaray markii uu nin weyn noqday in badan buu noolaayo markii uu dee nin weyn oo da-a noqday ilan markuu qofku dhalinyaro iyo xooga yahay iyo isku mid maaha markay hadhow da ka daba timaado wuxuu lahaa allamaan ruqsadii rasuulka iska aqbala oo dee arrinkan uu sunno yahay marka horeba haddana wuxuu jeclaa khayrkii uu rasuulku ku ogaa caleyhi salaatu wasalaam inaanu marnaba inaanu marnaba faraha ka qaadino sidii halkii uu kasii wado soomka nabi llaahi daawuud waa maalin dhaafkaasu salaaduna waxa weeyaan nisf اlail wayaquumu uluثahu wayanaamu sudus nisf اlail markaynu habeenkii labayo tobanka saacadood kasoo qaadno halkuu saacaddu kasoo bilaabmo markaynu soo bilowno ilaa saacaddu ku dhamaanayo labayo tobankaa saacadood hurdan wanaagsanna wuu seexan jiray oo laga yaabo intaynu seexnaba inay marka qaarkood ila inaga soo jeed kale iyo wakti kalea waktigu inaga lumaya haye markuu nisfu lay seexan jiray imise saacadood bu seexday lix saacadood thulu buu kici jiray haddana imise saacadoodna u kici jiray labiyo toban saddex u qaybe oo afar saacadood soo maha afar saacadoodna wuu cibaadeysanayay maxaa soo hadhay markaad isku geyso lix iyo afar waa imise waa soo maha maxaa soo hadhay labadaas waa sudus de lix labayo toban uqaybi meel laba ahayn labadaas saacadoodna uu seexanayay waa sudus lix meeloodoo meel wey marka sideed saacadoodna wuu seexanayay afarna wuu cibaadeysanayay saasay noqonaysa marka hurdadiina u helay cibaadadiina <laughs> uu helay intii uu ka faa'idaystay oo maasha allah ambiyadu inay walaal yihiin waa laga qaadanayaayo fowqa a sawma akhi daawud alayh salam marar badanna rasuulka alayh salatu salaam akhi axaadiis badan rasuulka ku sheegay oo alambiyaau ikhwat licallaat ayay shabahaan bu nabig ala slat waxay ambiyadu ka dhigan yihiin dad walaala ah oo isku aabba ah laakiin kala hooyaah oo xagga tawxiidkay dee ka siman yihin wey lakin maxay kula duwan yihiin xaggii axkaamtii iyo baa laga ergelay laakiin soomkan iyo salaadan iyo ummadihii horena inay soomi jireen oo laga qaadanaya walow tirada iyo shuruudaha iyo waxyaalaha aynu ku kala duduwanaanabe ambiyadu way ka sinaayeen macaali akhlaaq akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo waa nebi beenta loo xalaaleeyey amba zine loo xalaaleeyey amba waa loo aley waxaas waa wax weligiiba xaaraana laakiin waa laga yaaba waxyaalahan kale la cuno amba la cabo in la dha waxaas ummadda xalaal bay ahaayeen inagana xaaraan bay naga ama sidaa cagsigeeduba inay dhacdo xadiiska waxaa laga qaadanaya salaatu leylka qofkii inuu xuunka tukado oo qadiyadda aanu iska dayicin gaar ahaan dalabatulcilmiguna inay iminka kusii barbaaraanoo salaatu leyl walow markaa intaanad seexanba aad tukatide sida xadiisna baan ku arki doona وعن cبد لله بن cمر بن cاs رضي الله عنهma qال wuxu أخبir النبي sلى الله علي sلم waxaa loo warmay أني aquل ina dhahdo wallahi allan ku dhaartay la asumana نahar maalinta sooma walaa aquumana leyl habeenkana kaca maa cishtu inta noolahay faqala النabiyu slى الlaه alay slm wuxuu yihi anta aladii qulta dalik ma kii sidaa yidhi baa tahay faqultu lahu waxaan ku uhi qad qultu waan idhi marka wuu hubsanaya rasuulka cid uu ku kalsooyey cidda u sheegtay haddana waa ziyaadaة تأkiid wey qad qultu waan idhi biabi anta وأmi ya rasuul الlah waa erey aad u qiimo badan ereygaasi marka carabta agtooda la eego qofkay ku odhanayaan waa qofkay aada u qadarinayaan biabi anta wa ummi ya rasuul allah waa iyo hooyada qofka u qaalisan aabbaha iyo hooyaday lagugu bedelaya oo kale wey qaala wuxu uhi fa inaka adigu laa tastadiicu dalika sa ma rasuulku naasixan amiinan bu hadee ummadda u nasteexeynayay saxaabadiisa tafaasiishoodana uu la socday fa sumson wa afdir wa qum istaag wa namseexo wa sumson min ashahri bisha alaaata ayaam alaaata ayaam saddex isho ka soom faina alxasanata bicashri amhaaliha faina alxasanata wanaagu wuxuu ku ahaaday bicashri amhaaliha tobanlaabkeeda wanaagu wuxuu ahaanaya toban laabe man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha wadalika mislu siyaam dahri weeye markaas waa mid soddonkii cishaba soomay buu ka dhigan yahay maca dalika anahu saama alaaa ayaam faqad qultu waxaan inii la utiiqu afdala min dalik intaa wax ka weyn baan awoodaa aaaqa yuiiqu iaaqa qaala fasum yowma waafdir yowmeyn qultu waxaan kuhi inii la udiiqu afdala min dalik qaala fasum yowman waaftir yowman fadalika siyaamu daawuud weeye soomkaa maalin dhaafka ahay waa siyaamkii daawuud calayhi salaam wa huwa afdal siyaam weeye qultu inii udiiqu afdala min dalik faqaala laa afdala min dalik mama jira wax ka fadli badan soomkaa xagga tirada wa fii riwayati qal wuxu uhi laa sooma soom ma jiro fowqa sawmi akhi ka sarreeya soomkii walaalkay daawuud calayhi salaam shadru dahri huwa soomkaasi shadru inta khabar laga dhiga mubtada lasoo qadari karaayo huwa soomkaasi shadru dahri wey waa dahriga barhkii sum yowma waaftir yowma وعن cبد لله بن cمر بن cاaص رضي الله عنهma qال qاla rasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم إna أxب الصiyaam ilى الlahi soom waxaa loogu jeceliyay xagga ilaahay صiyaamu dawuud عalayه السلام wa أxب الصلاaةi ilى الlahi صلاaةu dawuud عalayه السلام waa salaatu leylkii kaana yanaamu نiصف الleyl ayuu seexan jiray wayaquumu wuu kici jiray lilcibaadة ثuluثahu saddex meeloodoo meel buu kici jiray waa afartii saacadood wa yanaamu haddana wuu seexan jiray sudusahu lix meeloodow meel oo labayo tobankii saacadood markaa lix marka loo qaybiyo waa laba wa kaana yasuumu yowma wa yufdiru yowma wa can abi hurayrata radi allahu canhu qal qaala awsaani khaliili rasuulu llahi sala allahu alay slm bihalaaثa awsani uu ii dardaarmay khaliili saaxiibkayga aan aadka u jeclaa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay ahaa bihalaasin saddex buu ii dardaarmay siyaami halaaata ayaam buu ii dardaarmay soom saddex cisho min kulli shahrin bil kasta aan ka soomo wa ragcatay duxaa iyo labada ragcadood ee barqada wa an utira inaan witriyeyso qabla an anaama intaanan intaana seexan awsani khaliili abu hurera oo aynu garanayno halkuu ummadda u taagan yahay iyo siduu caalimkii ummadda xadiiska usoo wariyey waxa uu islaamay sanadkii toddobaadee la soco sanad saabica min alhijra afar sano keliyuu nebiga la jooga bay noqonaysaa marka haddana waxaasoo xadiis buu soo xiftiyey marka dee waa wuxuu bixin jiray dadaal hayru caadiga waayo sanadku khaybar buu islaamay khaybarna sanadkii toddobaad bay hayto maaha ya afartaa sano oo keliya buu rasuulka la sheegay alay slat slam gaashuu wax ku soo bartay wuxuu abu hureyra radi allahu canhu toddobaatan maanu hayn ahli sufa dad dee masaajikun iska degan aan waxba kala yagiyo dabadeedna salaadan iy daadan jiray bu marka salaada lagu jiro taagniday xijin kari waaya jira iyagoo sogeyn mararka qaarkood baan wadooyinkaa ku dhici jiray buuri masaa moodi jiray buuri aan waalanahay waalan baa moodi jiray buuri wamaa biya junuunun maa bi ilaa juucun waa liina igumay sugnayn waan waan gaajaysnaa hadda soo ma arkeysa waa abu hureyra dee haddaanu abu hureyra saa u gaajoonin man lam yasbir dula tacalumi saacatan yatajarac kasa ljahli duula xayaatihi soo ma weligii wuxuu qurqurinaya koobkaa jaahilka haddaanu saacad yar u dulqaadan cilmiga mararka qaarkood bu hi saxaabada ayaan weydiin jiray cumar baan yaan weydiiyey abubakar baan weydiiyey oo markaa anigoo masalaan tafsiirkeeda weydiinaya anaana uga aqoon badan bui marka macanaa waan ka garanayaa masalada laakiin waxaan is in ha bal kaalay raaco gurigii ad waxigala soconti <laughs> su-aashaana haddana wa iska bal sida xaaladiisa u fiirso ya allah abu hureyra daws buu ka tirsanaa qabiilkii reer daws waa waa yman waa reer yamaneed dufayl bin caamir addowsi ninkii la odhan jiray saxaabigaase markii horeba islaamay ayaa madaxu ahaa marka abu hureyra nin dhalinyaro abu ahaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aada buu u jeclaa haddaba maxaa mashhuul markii dambe waxaa la isweydiiyey ragga qaarkood ba waxay dhahdeen in sidii waxay abu hureyra wax ka sheegeen abu hurera u badsaday xadiiskii markaa de maana aguu ka keenay isagu berigaas saasoo kale hadalka udhigay su ku leeyahay dee anigu waxaa walaaladeeda muhaajiriinta mashquulin jiray buui asafaq fi laswaaq inay suuqa u ganacsi tagaan walaaladeeda ansaartaana beerahooday ka shaqaynayeen dee rasuulka ala sla sl inta la inta kale markaa caruurtoodii iyo dee bay qolan soo yar shaqaynayso muhaajiriintuna ganacsigay ku wanaagsanaayenoo de beero kale ya waba kumay lahayne meelahaasay suuqa de kolba wax kasoo yar farsamaysanayeen ansaartina beertii iyo bay de mararka qaarkoodna ka shaqeynayeen aniguna dee markas rasuulka waa la taagan wey maanaa meel kaloon tegi jiray ma jir markaa rasuulka maalintii aleyhi salatu sala mise xadiisu kasoo warin karaya dee boqol xadiis wax gaadhaya ilaa rasuulka fadhigiisa iyo hadalkiisa iyo socodkiisa iyo waxaan oo dhan uba xadiise waa tal kale waan ilaabi jiray buu rasuulka alah sala slam yihi maro kala bixiyo dabeetna markaa de ilahay buu baryo wuxuu ku tufay dabeetna waan laabay buui dib dambayso maan ilaabin buui xadiiska siisaasun da u qabanay mabuu ilaabay abu hurera khaliil rasuulku u diiday alayh salatu slam saxaabada inuu khaliil ka dhigto laakiin iyagu way jeclaa khaliil iyagu way ka dhiganayaan lakiin isagu ilaahay baan ka magan gelayaa bui inaan khaliil ka dhigto midkiin waayo fain allaha takadanii khaliila kama takada ibrahima khaliila walow kuntu mutakida khaliila min ummati latakadtu abaa bakrin haddaan umadayda mid khaliila ka samaysanayana abu bakr ka samaysa waayo khaliil waxa weya alladii takhalalat maxabatuhu fi ljasad waadka jirhka ay dhex gashay maskaxda qofka ka qabsanaya haysta dee markaa rasuulka digriga ilaahay iyo maxabada ilaahay baa maskaxdiisa haysatee saxaabada wuu jecelya laakiin khaliil kama dhiganayo oo de heerkaa lama gaadhayo iyagu laakin de rasuulka way ka fikirayaano way jecelyihiino waka saddex buu dardaarma siyam salaata min kuli shahrin waragcatay duxa labada ragcadood barqada wa an utira qabla an anaam iyo inaan seexdo inaan tukado intaan seexdo an maxamed bn cabaad bn jacfar qaal wuxu uhi saaltu jaabir bn cabdillahi baa weydiiyey anaha nabiyu sala lah ala sl nbigu miyuu diiday can sowmi yowm ljumcati maalinta jumcaa la soomo qaala nacam ha yihi uu diiday rasuulku waزaada muslimu warabi اlkacbati waxaan ku dhaartay allaha kacbada iska leh warabi اlkacbati wuu sii adkeynaya marka iyadoo culimadu wa qofka aan laba dhaarin wuu dhaaran karaa wاlkacbati bay ku dhaaran jireen somaa berigii hore gaaladii rasuulku muxuu yihi uu diiday qadiyadana warabi اlkacbati baad ku dhaaranaysa an abi cubayd mawla bn azhar wasmuhu sacd bn cubayd qaal wuxu uhi shahidtu waan xaadiray alciida goobjoog baan noqday maa amar bn khaaab maca cumar bn khaaab radi allahu canh ciid baan goobjoog ahaa aan la tukaday cumar bn khaaab faqaala cumar wuxu uhi haadaani labadani yowmaani waa laba maalmood labada ciidood buu sheegayahay nahaa rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu diiday can siyaamihimaa soomkooda wuu diiday yowmu fidrikum waa maalinta afuridiina min siyaamikum soomkiina aad ka afuraysaanoo waa ciid alfidr iyo soomkiibaad kasoo afurteen markaa rasuulku uu diiday caleyh isalaatu wasalaam walyowma alaakharu maalinka kalena taakuluuna waxaad wax ka cunaysaan min nusukikum wixii aada gowracdeen ay adabiix dabiixatikum qul ina salaatii wa nusuki markaa mar haddii odxiyadii la qalayo markana dee mar haddii wax la qala maalinta ha la maalintaasina soom kuma habboona labada xikmadoodba markaa waa la garanaya labada maalmood waa loo soomi waaye mal soomkiibaa dhammaaday de maalinta inuu soom dhammaaday baa la sheegaya waayo ciid alfidridii iyo maalintan kale iyadana codxiyadii la qalayo walyowm alaakhar taakuluuna waxaad ka cunaysaan min nusukikum baad wax ka cunaysaan an abi sacid khudri radi allahu anhu qaala wuxu uhi naha rasuul lahi sala lah ala sl rsulku wuxuu diiy can soomi yowmeyn laba maalmood in la soomo annaxri ay can soomi yowmi naxr maalinta wax la gowracayo oo maalinta tobnaad xajkana dee waxaa ugu badan lagu qalaya hadiga walfidri iyo maalinta fidrida wa can ishtimaali samaa wuxuu diiday istuuduubidda dhagaala iyo wa an yaxtabia inuu dooyeysto arajulu ninku fii thawbin waaxidin mare keliya inuu ku doonyeysto wa can isalaati eewanaha wuxuu diiday can isalaati salaada bacda subxi subaxa kadib la tukado iyo wlcasri casr kadib la tukado akhrajahu muslim bitamaami xadiiskan oo dheer ama dhamaystiran muslim baa soo saaray akhraj bukhaariyu asawma faqad bukhaarina qeybta soomka oo keliya ayuu sheegay xadiiskan imika waxa inoo daliila marka soomka la eego labada hadalka hore oo can soomi yowmeyn annaxri walfidri xadiiska inta kale markaa muslim baa leh oo sheekhan cumdaha le wuxuu shardiyey inuu keeno xadiis muttafaqun caleyh labada sheekh ba isku waafaqeen markaa mararka qaarkood waxay ku kala duwayin buu sheegaya inta dheeraadka ah, inuu musiibo gaari ijtimaal samana waa salaada ayaa la diidaya waa fi salaa oo waxaa lagu fasiray adigu qofku intuu maradii isku duuduubo inuu manfadba gacmihii matalan maradii xaggana iskaga keeno xaggana iskaga keeno gacantiiba meel ay ka soo baxdo uu waayo hadhow markuu rukuucayo ama markuu sujuudayo inuu maradii qofku saa intuu uhilaabto gebigeedaba huwa an yarudda rajulu alkisaa min qibali maymanatihi alaa yadihi calaa yadihi alyusra wa caatiqihi اlaysar uma yaruddahu thaniya min khalfihi calaa yadihi اlyumna wa caatiqihi اlayman fayuqaطiihima jamiica jamiica bithawbin laysa lahu manaafid waa qofko intuu marada xaggan marka hore ka keeno xaggaa midigtuu marada ka soo celinaya markaasuu xaggaa bidixda saa ku samaynaya haddana aggan xaggana uu ka keenaya xaggan ugu laabaya meeluu gacanta ka soo saaraana ma jirto qofkii hadhuu hadduu rukuuc sia hadduu sujuud is marka waxaa lagu tilmaamay sidii qof dhegalo isduuduubay oo kale ma garanaysa hmm, asma ishtimaal waa huwashada asamaa wa an yaxtabiya alrajulu fii towbin waaxid qofku inuu mare keliya ku dooyeysto dooyeysiga lama diidin lakiin isagoo mare keliya sitaa ilan beriga hal mar iyo waxbaa la xidha marka qaarkoode inuu tii haddana ku dooyeysto ay cawradiisaa soo muuqanaysa dooyeysiga ma garanaysaa ya haye kumaad tusaaleynaya haye bal tusaale maxamedo haye warwaka ma arkaysaan <laughs> sidaa ma gacanta lagu dooyeystaayo markaasaad markaa de qofkii kursi samaysanayo may ka dhigan marka banaanka aad fadhido saasaad marada soo xidhanaysa horta marka khudbadda lagu jiro waa la diiday ee taa iska ilaali khudbadda jimcaha labada gacmoodna ku dayeysan maradana ku dayeysan waayo hurday soo jiideysa maxay soo jiideysaa lakiin waktiga kale way ku bannaantay haddaba hadduu qofkii hal go' sitay oo xabadii ku dooyeysto soo cawradiisu muuqan mayso thawbin waaxid buu markaa nabiga diiday ala sla maxa laga fahmaya hadduu dee maro iyo kale xidhiiya sida imika o kale qamiiskii wax kale iska dooyeysan kara banaantay salaada bacda subx iyo bacda waa diido xadiis hore ayaynu ku soo marnay intaan aan gabagabayna insha allah olo waktigii wax nagu yardheer وعن أبي سعيد الkdري رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sلم kان wxa yctakif في اctikاaf في الcشhr الأwسط min رamaضان tobanka dhexe ramadaan ayuu ictikaafay faاctakafa caama sanad buu markaa ictikaafay xatىa ida kaana markuu aday leylata إحdى وعشhرين habeenkii koob iyo labaatanaad wahiy leylatu habeenka koob iyo labaatanaad waa habeenkii allatii habeenkaasoo yahruju uu kasoo bixi jiray min sabixati aroornimadeedasi min itikaaf itikaafkiisa kasoo bixi jiray qaala wuxuu yihi man kaana ya xadiis baa ka horeeya taxarahu leylat fi lwitri an caiشha radi allahu canha ana rasuula اlahi sala la ala sl qal wuxu uhi taxaraw ku dadaala leylat lqadri habeen leylat lqadriga ka baadh oo ka raadiya fi lwitri tirada kala dhiman ee tobanka dambe ah tobanka dambe ka raadiya gaar ahaana witriga marka witriga laftigiisa waa inagan idhi xataa wuxuu noqon karaa marka qaarkood tirada dhamayska tira loo haysto marka xagga dambe laga soo tiriyo ama xagg laga soo tiriyo ama sagaali aatan ay ku dhamaanayso ama fi taasicati tabqa ah. wa mi an abi saciid alkhudri radi allahu anhu ana rasuula lahi sal l sl kana waxa ictikaf ictikaafi cashr awsadi tobanka dhexe mi rabadaan markii hore tobanka dhexe ayuu ictikaafi jiray factakafa caama sanad buu ictikaafay sidiisii hore uu ictikaafi jiray tobankaa dhexe xataa idaa kaana markuu ahday leylata ixdaa wacishriin habeenkii koob iyo labaatanaad xataa idaa kaana markuu ahaaday rasuulka ala sl sl leylata ixdaa wacishriin wahiya waa habeenkii wahiya leylatu habeenka kob labatan waa habeenka alatii taasoo yaqruju kasoo bixi jiray min sabiixatii aroornimadeeda min ictikaaf ictikaafkiisa ilan tobanka dhuxuu ayuu itikaafi jiray habuu qaala wuxu uhi man kaana ictakafa qofkii ictikaafay macii aniga ila ictikaafay ee tobanka dhee ictikaafay falyactakif ictikaafo fi lcasri aw akhri tobanka dambe faqad uriitu waa lay tusiyey hadihi leyla habeenimadan waa habeenkii koob iyo labaatanaad uma unsiituhaa haddana waa la ilowsiiyey waqad ra'aytunii waad i asjudu anoo ku sujuudaya fii maain biyo iyo watiinan dhoobo min sabiixati aroonimadeedii roob da-ay iyo dhooba anoo ku sujuuday arkaysay faltamisuuhaa raadiya fi lcashri awaakhiri tobanka dambe ka raadiya waltamisuuhaa ka raadiya fii kulli witrin tira kastoo kala dhiman qaala wuxu uhi famadarat isamaau roobkiibaa daay samadiibaa da-day tilka leylata habeenkaa wa kaana almasjidu masaajidku waxaa calaa cariishin mid cariish ka samaysan mid kayn yar ka samaysan oo fa wakafa uu daroorimeeyey almasjidu masaajidkii baa soo daroorimeeyey fa absarat way aragtay buuhi abi saciid caynaaya labadayda indhood rasuula allahi calaa jabhatihi wejigiisa atharu lmaai raadkii biyuhu ka muuqda iyo wadiina dhoobadii min subxi ixdaa wa cishriin aroornimadii habeenkii koob iyo labaatanaad marka xadiiskan wuxuu sii adkeynaya tobanka dambe inuu rasuulku u guuriyo markii hore tobanka dhexe uu moodayey laakiin markii dambe loo markaa loo sheegay inay tobanka dambe tahay habeenkii la ii sheegay waa lailowsiye bui lakin habeenkaa ku sujuudayo dhoobo iyo aroornimadeedii habeenkii la ii sheegay lailowsiye la yihi caawo aroornimadii waxaan ku sujuudayay dhoobo iyo biyo markaa cabdi saciid qudri isagu wuuu laaba waa koob iy labaatanka o dee wakaa rasuulka aroornimadii arkay isagoo dhoobaday ku sujuudaya insha alla dhowrka xadiis inoo horay waynu ku darya halkaa inoogu joogo